cabas cabdالlahi بن cabas mel guriy radi alahu taala canhu qala cabdالlahi بن cabas nikakol an abi muحamadi fdalat bn cubaydin alansari radi alahu taala canhu anahu ana abi muحamed fudala la anahu ana fudala samica dheegi rasuul الlahi dheegi sala الlahu alayhi wasalam yaqul rasuulka haalka goolaw ya dheegi buba shajaratn fi ljana liman ye sugnaasi rudiya huwa manka la nuuniyey ila islam islam intakele ka nuuniyey wakana caishuhu caishu man manka nololisaatay kafaafan kifaaye haati wakanaca huwa mankasakaneegaaday waana kasabari kawa tirmidiy adis guriye wakala tirmid mer xadisun hada xadisun xasanun saxiix wacan abi muhamadin abi muhamed kunigiis kankireraay falaalata bna cubaydin alansari radialahu taala anhu anah ana sala lh wasalam dhegi rasuul lahi ola rasuuli lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsha golsa dhegi yaqulu rasuulka halku goola buuba shajaratn fi ljana ama buuba khayrun kairun ama khayr fara badan lamada walka fasiraay buuba shajaratn fi ljana ama buuba khayrun kairun ye liman gofun sugnaadi hudiya huwa manka lahanuuniyey ila lislaam islamka hanuuniyey muslim nagadi wakana cayshu cayshu mangmanka nololisna dana nagatay kafaafan kifaaya gadro kifaaya nagati waliskafelag nagati waganacahuwa mankana kaganegaaday kasabari saasa kaganegaaday onisilaah gelsaagina kasabarsano yani haraman weydiyaana kaganegaaday kaasi duban jinaadan sugnaadi rawaama yuray hadiska tirmidi ogala tirmid mare hadisun hada hadisun hadis kaso xasanun jazid san saxiix o saxiix wacan ibni cabaasin radi allahu taala canhuma gaala ibnu cabaas meesha goore kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka miad yabitua rasulka mi barya waadi alayaaliya layliyaaliya baryaay layaalidaas o almutataaficata hariiran daawi canha lakoni daawi canha alayki gaajoysano duubada wahlu ahlu nabi nabag hilshe baryaaye yabitu huwa nabag baryaay ahlu ahlu nabi baryaay laa yajiduna ngalaan ashaan asha amen ngalaan wakana aktaru khubsim khubsi ahli ahlunabiy rasuulka helsay yani fudistooda taanka badan may haatay fudsa shaacir shaacir manfudi ay ahaatay sawama yura hadiska tirmidi waqala tirmidi may gole hadisan hada hadisan wa hasanan jadidan shaacir saxiib kaana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam cabdillahi bin cabas male rasuulka ilahi may haaday yabitu huwa rasuulka ini baryaw an layaaliya haminyaala layaalidaaso welib almutataabicata hariiran ya iyo bari galaay daawiyan jaaican haal ikigaajoysan wa ahluhu wa yabitu ahluhu ahlunabi nabag helsheyna baryaayan yoom yo gaajaysanyin laa yajiduna anhelaan cashaan ashan helaan bacda zawaal lakubilaaw ilaa nisfu leil lakudira untin dhexayti casho lere cashadaasnan helaan wakana aktaru khubsihim khubsi ahli ahli nabi nabag helshay khubustooda tanka badan may haatay khubsa shaaciri xindadon hatama helaan khubsalxinda dong ma helaan mana amise yani xindo shaam ma helaan shaciirtasoy oo oh, isku weegi badan khubustie moonfidi moonfidi haytiwa sawama yuri xadidka tirmidi wakala tirmid mari xadidun hada xadidun xadid kasto xasanun darjidiisa sange saxin u saxin wacan falalata bna cubaydinki o dhay radi allahu taala anhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam kaana rasuulka mayaaday ida sala nabiy nabag hadi binaasi dadka tukisiyaa yakiru rijaalun ahoobdaayan rijaalasoo min kamatin joogoodaysha kuhoobdaayan fi salaati salaati rati ahoobdaayan min alkhasaasati min ajli lkhasaasa gaajgudor gaaj dornaashadeeda daraadeed wahum rijaalas oo dadkaas hoobdaayan liley asxaab sufati dersdi asaabteedu ahay hataa yaqul alacraab reer baadiyaalkilaairan haaulaai kuwan hoobdahaya majaniin waay majnuun yaal waay ilaa saasarang mana fa ida sallaa rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkiisa tukudo insarafa huwa naba godooma iday ila rijaali rijaala soo dhiyangan godoomay faqaala nabiy naumay leeraayey lo taclamuna isin ogaada lahayten ma sabata lakum wala isin sin sugnaaday cind allahi taala sin sugnaaday ogaada lahayten laacbadkumay jirad faden antar an taزdaadu ini ziyaadsatan faakatan fakirnimo ortan ku daron waxaajatan xaajo ziyaasada ziyaasada fadingali mana yani gaajada nasusan welahate kahaahan gurway diyaa meerne may leera hadii wal ilaahay agdi siin sugnaadi walaysin adan sabrahaytan oo gaajadan kolku siin ilaahay dartisu diinta dacwada iyo gudidiyowsha iyo nayo ilaahay dartisa sudan nagdahaytan wal ilaahay agdi sawaabees inyaar hadii waada fadeen tan hadii isin dhukula dhihaytan to kudarona ziyaasada fadinay rasuulka kana nabiy ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam kana rasuulka may haade ida sala rasuulka binaas dadka adi tukisiya asaarta tukisiya yakiro ini hoobadaayan ahaadeen rijaalun a hoobadaayan min kamati kamati rijaal rijaal joogood joogood iyo kahoobadaayan joogood turusho kudhiyaayan fi salaati salaada dhatiya min alkhasaasati wala la dhiyaayan wey min ajli alkhasaasati waay gaajo daron daraadiye wahum rijaalatu asxaabu sufati dirsi iyo asaarteed waay abi weri madaasho iyo lama boqol dhowr oo kale sheegay hataa yaqul alacraabu eerdadiyaalka korkakoen wargamnilaa kugoola haulaai kuwan hoobdahaya waa majanin majnun yaal waay lasaasirang mana dadki baadi kakoey oo magaalada dadken hayn dadka inkasaan majanin wahansa eraay mana lanjinlema lankadisa eraay faida sallaa rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka adi tukudo insarafa nabiy gordooma ilayh ila rijaali faqaala mustafa sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka ma eraay lo taclamuna isin ogaado lahayten ma lakum ma sabata lakum isin wala isin sugnaaday cinda lahay taala ilahay isin sugnaaday ogaado faden oo sawaabe la axbartu may jirada faden an tazdadu ini ziyaadsataan faakatan fakirnimiyo axaajatan fakirnimo ziyaadsataan xaajada dhibaato lay waayo fakirnimo layen sawa may yura adika tirmidi ogala tirmidi me adifanaada adifu saxim yani wa wa yani kolka reed wa khushunat lcaysi tilaka jar nololo caririgeed oo fala badnaanteed nololo cariri sheekaabu rasuul dhibkaasa maraahin iyo ahlubetka saasa maraahin alkhasaasatu may dheray macnaahu alfaakatu fakiirnima waljuucu gaajo jucgaaso shadiidu idin doron waay وعn abi karimata amigdad bin macdayka riba radi alahu taala anhu ala migdad may kusooleysa samictu rasul lahi dheegi sala الlahu alayه wasalam yagul rasulka halka goola iya dheegi maa malaa aadamiy aadamiko dhan misday mibuy wicaan wel mibuy wicgaaso sharan shar badan min batnin ololka shar badan mibuya bxasb bni aadam aadam kaafishay ibnu aadam kaafishay ukulaatun kuufiyaaloa yuimna toosiyaayan sulbahu sulba bna aadam ibnu aadam kabrishay toosiyaayan cibaado kugudla fain kaana hadi haada ilaa maxaalata shaklan hadi haadi faulun ulukani dhacami dhacami bni aadam an sugnaadi aulun lisharaabi sharaabi bni aadam an sugnaadi aulun ulukana linafasihi nafasi bni aadam ibnu aadam neefkis milknasla an sugnaadi rawaa tirmidiy وقال xadيثna xasn uklat macnah lugaman kusiyaala وan abi krimta abi krim krim gatinaa as magashay migdadin macday karim radi alahu taala anhu lra kala migdad may kagol migdam kala migdam may kagoolay samictu dheegi rasuul الlahi dheegi sala الlahu alayه wasalam yakul rasulka halkagoola dheegi ma malaa aadamiy aadami ko nag nisbay mabuy wicaan wel mabuy wicigaas oo sharan shar badan min batnin oloola ku shar badan mabuya a of bini aadam ee eh, wali buuyo ma inkisar badana olor inkisar badan sari rasuulka sala allahu alay salam oloradaas buuyaa ladiidaa isar badan kalali eesaliwela eh, reesoodlan buuyaan rasuulkan intilmaami sala allahu alayhi wasalam bixasbi ibni aadam ibnu aadam kaafishay ukulaatun kuusiyaalo way alkuus lama kuus kuusiyaalko yuqimna toosiyaayaan sulbahu sulba bna aadam ibnu aadam dhabarkan toosiyaayan mana lankoob gaajod aska dhiya isdon ololada yani saas walwaliro oo ololada toosiya dhabarka toosiyaa intaasay bes anasaan laywa anasa ka filan bicasb ibni aadam in aadam kaafishay ukulaatun kuusiyaalo yubina toosiyaayan sulba sulbana aadam ibna aadam dhabirshay toosiyaayaan fain kaana hadi haaday laa maxaalata shakilaan hadi haaday oba kuwala aamey anas bese maama utalayi markaasoy rasuulkan dhiibi fa thuluthun thuluth libacaamihi thuluthun oo min adacaami libacaamiyan sugnaad fa thuluthun min yani min albadni wad olooladiisa dameel marki langiibi meelo kumide eh, lidacaamiyan sawnaadi wa sulusun suluska oo olooladiis kumide eh, sadmeelood meelo olooladiis kumid eh, aan lisharaabiyan sugnaadi wa sulusun sulus olooladiis sadmeel marki lankuwali meelo kalena linakasihi neeftiis wal kale ayka darnay neeftiisan sugnaati kolka hoob isdaafiyo suluskii dacaamki hawsii wado meel ilaasagalo sharaabki laasagalo sharaabki lisbiti laasado neeftiis haasagal markaas hadurub isusuubiya ley macna addunugsasugineefadaaarenaisinagabo yani waka neefsinagona dhibaadan male dhibaatan gurmi iyaas dhibaada laaan agle markaas ay weelnelilay mana kadi meelo dolol markilangibi meelo kumiden guri le meelo kalena may laha sharaaf meelo kalena neef walaa lagilinay meelo tanay rasul sala allahu alay salam sawama yuray wa adidka tirmidiyo imaam tirmidiy wuri waqala tirmidi may fala adidun hada adidun adid waay adidkaas oo xasanun darjidisan ukulaatun macnaahu ay luqaman kootiyaal waay warikafilanimaadam kuusiyaalo وan abi umamata abi umama kunsailra saaabi lra magash iyas bin saclab alansari alxarisi radi alahu taala anhu qala may kagolalanka iyas bin sacdabaderaw dakara asxaabu rasuuli lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulki hadal gaadeen asaartis dakara asxaabu rasuulilahi ilahi rasulki asaartis hadal gaadeen yawman maalinto hadal cindahu cinda nabiy adunya adunya ka hadal gaadeen iyo n yani waltaas oo kale hadal faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsim alaa tasmacuna idheegahaytaana madheegasaana alaa tasmacuna madheegasaana ina albadaadata injignaanto min alimaani imaanka kumida taer ina albadaadata injignaanto oku jirta injignya nucum lahayne inji jilcnayne golofto waabedi min alimaane kumida taer yani huwa rasul ma lajeeday ataqaxula golof waabado on lajeed mana ofkusudon korki adaan adaan nagado taasaan lajeed rawamayura hadis abu daud albadadatu bilbai alakibadaso almuxadati aldhagisi wadaalayn alaki badada lamadal almucjamatayn iladhagisi waya badaado may leray fatasat lhayati hayada oo adbanga lere watarku fakir libaas darki misfangel kutaba wama tagaxulu tagaxulna may guafa bilgafi walhay alaki gal ahlulugati meren atagaxulu maylhijeeda almutagaxilu lanka oo isanjejiya huwa ladigio alyaabisuljuzi magartay injegam min khusunat lcaysi nololo adeegeeda darteedi watarki matarafu raaxo kutabokeeda daraadiy korshe lainjegi wa waan abi umamata radi lahu abi umamata radi allahu taala an magaasha iyaas ibn saclab alansaari reer madin lagnisbay alxarifiy qabiilsayna reer banu xaris lagnisbay radi allahu taala canhu qaala iyaas may kasoolay dakara asxaabu rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki hadal qaadan yawman bi yawmin maalinto cinda inda nabi naba bis adunya ka hadal gaadana sheegaysano suga weno kada ganacsata iyo kada walaasa hadal gaadin addunya ka sheekadoonag faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul she goole alaa tasmacuna ma dheegataana alaa tasmacuna ma dheegataana idheegahtaana idheegaw mana sifayd indhigun sida ina albadaadata injegnaanta oo korka injegin korkan oo injegin lankan oo boonayo nicmi iyo tarafuhi raaxo kubadati korshay dhaldhalaale mana laakin lankan hoob yani gaaji iyo dhibaato kubadaton injege masala ina albadaadata injeginaanto min alimaani kumida tua oo gofkan jirsi hata walkolofwebada okal cadaan cadaan walka kua iya dhagde oo sishal tariigame mana kolka badaadadiyeeda injeginaantasoy min alimaani imaanka kumida ta rasulka ina albadaadata injeginaanta min alimaani kumida yani huwa nabag man lajeeda atadahula injegnaangan lajeeda jirka injeg nagadaayo sudan injeg nagda boka laciif nagda ilibn lahayne saase fawaama yure adilka abu daawud onhooda cibaadada weli toosaas injignaantas kusugunta iyo nafsiyaba iman kumid ee rasulka albadaadatu macnaahu bilbaai hadin fasira lambaaday sheekh fasira waay walabta yani walal wali an washiati silaha wali onay labdan baado shagal mbaad misne darisin mbaad mismacna fasiro mbaad in fasira bangululakari iyo balangaasiya fuliyaal albadaadatu macnaahu bilbaai alakri baadaasoo almucadati la dadisi ba hoskaale alakri wadhalayni lamadala alakri badada dalinkaas almucjamatayn la dhabinsiyey waya badaadama lelay rafaafat lheyati hay-ad mana dhaaba lele dhaab dhaabka injignaantis rafaafat adbanaantis wa rafaafat lheyati dhaabka yani adbanaantis oo kofkin dhaab shaydan adbanya o rafaasa eya yani duum ey rafaafat lheyati hay-adi duumnimadiya wa kofka hay mana oo korshe i jirshe hooblafidi nicman kumugane watarku faakiri libaasi dharkidiisaan ay kutawooshay taasa lere badaado lere injignan fafatat lhayati hayadii ad banaanteedu hayadii ad banaantiya gofka adbinyi watarku faakirilibaasi darfaanshigu tawawshay wama tadaxuluti oo badaadiyan lakafasari fabilkaafi faquriya may lakriya bilkaafi alakri tada walxaayo bilxaayo lakri tadaxuli qaala ahlu lugati meren almutagaxilu kana oo injigin huwa mutagaxilka may bo arajulu gofu injigin alyaabis ljuzi magarsi injigin mayla injigi magaarsi min khushunati lcayshi nolola adeegeeda daraadi nololisa ariri e wal amaw fayle i wal dhamaw fayle haysa iwa tarki tarafuhi raaxo kutawakeda daraadi haws haysadona lan raaxo weyjom e taasawsadan jirjay magaarsi injigi وan abi cabdالlahi abi cabdالlahi may lakuriye magashi jaabir بn cabdالlahi radi alahu taala anhuma qala jaabir may kakolay bacdana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsheena diri amara huwa rasulka may amir min kadhiki alayna dokan aba cubaydata radi alahu taala canhu abi cubayd amirnkadai natalaa halkulmaan rasulka nadiri ciidan safari lakulmaan ciirtaasoo liguraysin guraysin sugnaati wadawadahu rasulka saisina unina saisi jiraaban tiisko min tamrin timire lam yajidu rasulka lana una ninka helna ayrahu ayra jiraabi tiiskaas reerki ninka helna fakana abu cubaydata may hada yucdihi abu cubaydana unina siyaay tamratan tamratan hal timir hal timirana siyaay a faqiila maylere kayfa sidee ba kuntum kiila lah lijaabir maylan eray kayfa sidee ba kuntum haatan tasnacuna biha bitamra timradinto may kusugiyasen qala jabir may kagolayna musu dhundugani hatamrad kama sidiya musu sidiyo unug yaro sidigan dhugdhuga oo kale fartisin dhugdhuga oo kale unun timirtin dhugdhugani uma nashrabu dhamani calayha cala tamrati timirtaas korshe dhamani min almaai bacda almaai bi bacdika dhamani waay fatafihiya tamrada na unina kaafiyaasi yawmana fi yawmina maalintaana ila layl aminka dirana kaafiyaasi wakuna unamayhanay nadribu ku garaaco bicisiyina uryaalkan ir garaacani alkababa abag iya kagaracani uma nabullo gooyanayu alkababa abag ilahambalisa bilma idi kagomanayu fanakulu amanayu alkababa kala jaabir may kagolay wan balagna kamni ala lbaxri lbahri bada heeftiya korshe wa marni farufica lanaa la kor weli ala saaxil lbaxri bada heefteed korshe lanin kor weli kahiyati lkafiibi bacaad oo kuusan dhaabshe iyo lanin kor weli kasiibkaasoo allakni buru faatayna seenayo kasiibki wiinay walaagiya sheegiyan seeni faidan isla marki huwa ay almariyi kila aragaayo afdaabaton bu daabadaasoo tudacatu tamalkamalahaw an ambara cambar leeraaw buo faqaala abu cubaydata may kagolay maytatun hiya haadihi tan maytatun baktuhay samarka eri uma qaala abu cubayd abunsulaynagarayraisha istihaadin eri lama iya baktum eh bal nacnu uno rasulu rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi dakushi dad meelun dirtiliyo ana wa fi sabiililahi an wakuna ahaanay bal naxnu fi sabiililahi an edel ilahay wadigiisa kasugugna waqad duribtum wasan dhibaato geli bakti ba amawtin bina geeg fakulukan uswaamaari mana faakamna nigaani aleyhi ala aleyhi ala daabati daabadi korshe nigaani shahran bira nigaani wanacnunu wanacnunun mayani markaas biradaan salaatu miatin saddex boqol saddex boqol un o aynu ya an barki amaw nagari hataa samina ilaa kukulsaan wagad ra'aytuna wagad ra'aytu anfusana naftaan yasarni nasarifuha garfayano hagiliyaano min waqbi caynihi ayni daabati daabidyeda ati iliya ilaa say bogshe kugiliyaan bilgilaabi ashoomiyaala adduuna suruha kudarano kugiliyaan wanadbacu gooyani minhu minas daabati daabidi heshena kugooyani alfidara yani wa masalan gabal iya kugooyani alfidara gabal iya gooyani kasawri eh, dugu lamid asoo ila gooyo waldugu oo kale ya kugoslaani sin wiyi o kakadiri sawri dugu gadalshay lamide eh. walagad akada bina walagad akada may ba yani kaaday mina unhaal noobiday may abu cubaydata may koobaday halaata casharata alaasata casharata mika rajula min rajulin agobadi faakacada fadhe fadhesiy hum alaasa casharadi yafi waqdi aynihi ayni daabati daabadiedahaki ili ilaa bogsheyato mika dugofka fadhesi waasi gudubinto ila bogsheleysin wini waakadahu abu cubayd dhaaday dilaacan feeriya dhaadi min allalaaci allalaaci ay yani waakay daabati daabidi feerasa feer kumida wa dhaaday odobangan suri faadama surmiya ihin ha dilacdi feerkesurmey uma raxala huwa abu cubaydo hori acdama bacirin gorbokinkina gorbogaas oo mana bacirkaas manaa hadyar hori gorbo iyo gawr haray akalshee saare famara huwa abu cubayde marsiyay min taxtiha taxlil dilaaci seertiyadahaysi hoosiya kumooti watazawajnaa sahikaadninin lami lamil cimbari cambari cambarki sidaa hilibshee sahikaadninilahi washawaaia washaaia yani ludiyaalo washaaia ludiyaaliya sahikaadniwa falama kadimna marki galneel madinata madina margaln atayna sani rasuul lahi sani sala allahu alayhi wasalam fadakarna sheegni dalika dalika alamra amarkaas oo xaywaankaas arintiis waa lah linabiyin sheegni ahay faqala lmustafa sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay mayn er huwa xaywaanka suge daabadiyeede risgun wa risgigaas oo akraja allahu tacaala ilahi abiya risg lakum isingasin bi fahal macakum ini halaalata dalilse falma fahal macakum maagin haade min lacmi lacmi xaywan xaywaankaas lacmi shay halkamida shayin haade oo fatudcimu isingudidang na unanasiidaan faakalnaa dirna ilaa rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam minu baclahu xayawaanki sugaa baclisha hilibki kumid endirni faakala nabiy hu asheainalalayatusyahay sawama ira adeerta muslimun imaam muslim iya wuriwa waan abi cabdillahi kunyatun jaabir wa jaabir ibni cabdillaahi radi allahu taala canhuma qaala jaabir may ka goray bacasa may diray naon rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsheena diri waamara huwa rasuulka mi amiirinka dhikay alaynaon korkaan aba cubaydata radi allahu taala canhu iyo amiirninka dhiki nataraka haal naxnu lakulmaano ciilan safray o ligurayshin gurayshin sugnaaden lakulmaano nataraka haal lakulmaano ciilan safray ciilkaasoo ligurayshin gurayshin sugnaadeen safray guraysh miil maraaso jidkin galananeriyo wadawadaas sahaysi huwa rasuulka na uni sahayninsi jiraaban weelko weel weel layu jiraab weel oo timirisridaayo tiis i walaalasa weelan kasaane baadiya dilinagado kolkun jiraabta reed yani wal weel oho timirisridaa lew wazawadahu rasuulka sahaysiye naunina sahaysi jiraaban yani waa kay jiraabko weel tamriyeedu jiraaban tiifka oo min tamrin timire tiifka bu timire nasiihu tiif oona timirtirnkatargalaylkdida waa lam yajid yani huwa rasuulka mehelme lana una maninghan gayrahu gayra jiraabi tiifkasoy keyrkay maninghanua fakana abu cubaydata abu cubayd mayba abu cubaydata may haaday amiruna waha yucdiihu abu cubaydin isyaw na una nisyaay tamratan timirto tamratan timir lankiiba timirto yanasiasidaba walgofena oo jiraabka dang langlaro galanto lambuy wala dhamaada kogun lama timirto bes enasiyaay unti safarkaasi jarn faqila law lijaabir maylingari kayfa sidee ba kuntum atin tasnacuna suubiyaasan biha bitamra timir timirharinto maysintarasel qaala jaabirun jaabir may kasuubiyaan liya namusu naxnu nu dhugani aa ta dhugani kama sid yamusu sabiy sabidun dhugdhuga oo kale timirsa lulusani undhugani wa uma bacda dalika marki dhugdhugdo bacdi shay nashrabu dhamaani alayha alatamrati timirtaas korshay min almaai bili dhamaani min almaai bacla almaai bi bacdi shay ka dhamaani yo markaas ba ku dabageliyani fatakfihiya tamridi edaha itikaafiyaasay ma uni nifilnaada fi yawmana fi yawmina maalintaaniya nifilna ila layla nintilkuder wakuna unumay hani nadribu kuu garaacaw yahani bicisiyina ulyaalkan jamcu casan casan la jamiyey cisiyin lakajami bikasratayni watajdiidilyaa cisiyin jamacu jamcu casan casan lajamiyay cisiyin lakajam wakuna nalarigu garaacanay bicisiyina ulyaalkana lambulis ya alkabadaaba ka garaacnay uma nabilu gooyanay hu alkabadaaba bisugaayan balisa bilmaay bi ka gooyanay fanaakulu amana hu alkabada abagaasa amani qaala may kagolay jaabir an balagna tabni cala saaxil lbaxri bada heebtiya korshe marni fawa faro nin un ilanin korweli cala saaxil lbaxri bada heeftiya korshe alanin korweli kaheyati lkasiibi buur duur qaabkeed yalininkorol may maylare aramal lmujtamic kusii fasado doone bacaad oo kuusidi atalo min aramal bacaadkiidis oo buurnagadi mana bacaad ciideed yani waa kay bacaadka marki kusugo badas buur oo kale nagade afasmelse oo kale amar lankiseen araga yani eh, heertiyoneyo meelose lankiseen kolkan bacaadkaas oo buur oo kale nagadi kaasa laninkorweliyaley mana ay yani waa kay mayleya faika hayat lkasiibi faruficna walmid wa farufic lana laninkor weli calaa saaxil lbacri badahetiya korsheela e nin korwel kahay-atil kasiibi bacaadki oonayo buurnagadi gaabshay bacaad oo buurnagadi gaabshayla nin korwel kasiibkaas oo allahbi buurun eedan buurun mana bacaad ciideed noolare kahay-atil kasiibi bacaadki oo buurnagadi gaabshayla nin korwel kasiibkaas oo bacaadkaas oo buurun oo allahbi welib eedan buurun oo buuro oo kale ah faataynaa seenayhu ashay shaygi isuga hayaan seeni wa fa idan is marki shaygi nargaanay buuro kale nagaado waab yani faateynaasanh alkatiib erko katiibki ansani sheegi katiibkna kaas bacaad oo buur e oo kalena kaafen faidan hiya daabadi waaba daabat amirka may fiiriya yani kabarka fiiri faidan huwa dilaron huwa sulusunsharkle faidan hiya daabadi waaba daabatun bu daabadaas oo tudaca tusamanka magaawo alcambara cambar leeraw nagurtibu mana fagala abu cubaydata abu cubayd may maytatun hadi maytatun tabaktuha tasu aha alamning alalmning maamo korna samarku eri uma bacda dalika qaal abu cubayda biijtihaadayna erg laa man yaxfasima eh bal naxnu unu rasulu rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay ergadiis oo miilandirsadyena ol rasuulka nindirya kajarn weliba wa naxnu una fi sabiililahi kasugugno hoolumahnon hool ilahay daaldakeeya fi sabiililahi aw wakad ol boriltum walsan dhibaata geli gaajisan sidey gaajisan gobatay dhibaatadasan geli wa mudlariina etina dadki baktig halaalhaayo etingata fakulu skamarigeeduntan fakamna nigani aleyhi ala lambari ambarki korshiye nigani shahran ila sha ila mudati shahrin bilmudadi oo kale nigani wananu wananu walha nanunun salaatu miyatin saddex boqol ana hataa samina ilaa kukulusaan sida boqol qofno ana ya meelirogonaga inti unkukulusaan jirkaan iskabedel walakad ra'aytuna unis aragni walakad ra'aytu anfusana naftaani ais aragni naktarifu noon habgiliyaan min waqdi caynihi caynil ambari ambarki sidaa ilis ilaa bogshe shea kugudiyaan bilqilaali gulatin ilaallaka jamiyo bilqilaali ashoomunga kugudiyaan adduuna kuuha gudiyaan ashoomunga meeliyeedahayti anki yani waa kay dhilaalo olililabujiyey yani datiye ye dhaysa buysumey ashonga lakubuye sokore lakubuye ashonga lakubuye lay mana si ingwinyi lay mana taas may dalilingata ilis hadi saasan win usul ed ingwinyi wanaqbacu gooyanay minho min alcambari cambarkieshe may kugooyanay alfidara alقطcata gabal iya gooyan gabal ban wi kasawri gabalkaas oo kasawri dubla mida alkitook bahirin jire dubu oo kale wala mida gooslaan o kagadri sakraw o kagadri sawri dubigi gadarshay lamide walakad akada may kobday mina unhaan oo bacli iy abu cubaydata may kobday salaatata casharata misgofiya kobday rajula min rajulin e. faagacda abu cubayd fadheesi koyitum isdikoyan meeliya fadheesi inta fadheeda galaa faagacdahu abu cubayd fadheesi hum salaata casharadi fi wakdi ayni ayni lcambari cambarki sugahay ilis ilaa kofte fidheysi waakad abu cubayd gaadi lilacan feertoo gaadi min alalaahi alalaahi lcambari cambarki sugahay feeroshay feer kumidaya gaadi feeroshay feer kumidaya gaaday ha yani waa kahen faagama huwa abu cubaydi saajey ha adilaca feerte saajiy uma racala huwa abu cubaydi rori a cadama baacirin gorbokinkuyinin badnaay baacirkaasoo macnaa unnihaad maaganaadi ya rori yadoshayka dhaantisaari famara abu cubaydi martiyay min taxtiha taxti lilaci feertiyadahay toosiya marti waay gorbo gawraarana firsi hoosiya kumodisiisan winyi watazawadna sahay gaadanay ha iskama yani sahay gaadanay min lacmi lacmi lcambari cambarki sugaa hilibshay ya sahay gaadanay washaa'iga ludiyaala ludaysana gaadanay safarana bani baadiyo yani waa masalan hilibka washay waludaysaday wadugrayre iya waadinaley falama gadimna marki galnay almadinata galni adaynaa sani rasuulalah insani sala allahu alayhi wasalam fadakarnaa usni dalika alamra arintaas taase onaha aragni yalaw linabi naba lahantisan usni sala allahu alayhi wasalam faqala nabiy sala lahu alayhi wasalam ilah rasulmay kagoolay huwa yani cambarku suga e risgun wa irzaabo risgaas akraj allahu taala ilahi abiyayhu risig lakum biajrikum isin dartin hasin saari fi sabillahi kajarten ilahi helshi korgabe yani isin ilahi isin biwa fahal macakum isin macadin haade min laxmihi laxmi lcambari cambarkaas libshay haalku midayo shayun habayaraate walyar hata wedana fatutcimu guulidan reedna una niguulidan faarsalna dirni ila rasuulilah andirni sala allahu alayhi wasalam min baclahu bacl lcambari cambarki baclishi andirni faakala nabiy amayho albacla baclig hilibkiis yani lamahuwa lamahu shaygi sugaa hilibshi amay wa ini halaalaya tusiya rawa muslimun yani galbishon dhiib wala ini halaalaya tusiya rawa muslim muslim waadis uriyay kalkum khushuunat lcayshi umelun fadain admay buaha hal simira kanooladaaniya lay mana simirto amanay limusanay biyo kudabgeliyaane saasa kanoolay dibkaasa diinta dacwada laafkor welay aljiraab tagun yani saasure in oo hadi deslaysno oo binaankas yaalo yedhaga wasin hada haysan yani waa kay masalan ma asaabu rasul dhibkaasaan maren diida daawad waana kududbiya aljiraab jiraab wicaun weel waay wicigaaso min jildin magaare jildigaa yani wicigaaso macrufun kasa mana macrufun yani dafye kasaan jiraabkas yani simarakdisa weel oo magaarba kasoo biyo ali hay weel magaarba kasoo biyo oo macruf tifern wahuwa bikasr jimi jim hoos lai wakatiha tifotimirlkasrgal ma tifuna bikasaanmia tifo timirgada talono saasa timirtagdhax jirto wahuwa wicaadn kan e wahuwa bikasr jimi alaki yani wa kay jiraabki wa wafatihan walaki jaraab lama walkasru jiraab iyo afsaxu fasixnimo badan qawluhu qawlu jaabir jaabir gool shay namusu dhuuduganayha atamra takagol bifatilmim alaki ay yani wa kay namusu dhuudugan ilay wa walkabab kabad warabu shajarin geed ambalis waay shajarkaasoo macruufin taakulu amaso hu shajar kusuge wahay alibilu geel amaso walgeel daaga aman yaliman walkabadu kabad maybua warabu shajarir geed yani hambalisu shajarkaasoo macruufin lakasaw taakulu amaso hu shajar kusuge alibilu geel daagas geel daaga walkasiibu atalu bacaad oo buurnagadi wa atalu bacaad oo buurnagaday min aramali aw atalu dalcad gobol fuur e taage dalcade mana atalo bur laysuna burwaay oo min aramari kusubsan bur o shidam e bur o bacaad kusubsan bacaad ideedu bacaad yani wa kay atalo burwaay min aramali bacaad e bacaad oo burnagd kasiib lere bacaad kulomilay walwaqb waqb bifasl waawi alakiwaskani dhaafi wabacdaha bacdal yani wa kay waawi waaw kabacdishani baun bahati waqbo haye baadaas oo muwaxadasun lalabisi wahuwa waqb may lere nuqrat lcayni ila bogshe waay ila bogshe meel ila bogshe wlgilaal aljidaar manah aljidaar asumyaal ay ilatin ilaal jirar yani jirar yani jamc lay wlgilaal gilaal mayla manah aljidaar sambiyaal ay ims asumyaal ay walfidar bikasri lfaya laki fidar wafati dali fidar algidacu gabalyaal ay gabalyaalya goyani raxala lbacira macnaha bifati lxaya laki raxala e jacala welay alih albacir gorgoy korsheya weli abu cubayd arraxla aglya weli walwashaaig bishin mucjamati kin la darisi wagaafi balgaafi ala akriyay allamu ili waay aladi laxmagaaso uktudica la gooyey liyugadada ay wala langooy lima liyugadada waay allaxmu iligu aladi laxmagaaso uktudica huwa laxmag lagooyey liyugadada ini onayo lainjajiyo minhu min alaxmi ilibkaas lainjajiyona la sarsaray langagooy waay sarsaryal ludiyaal macruuf ludaleray hadiski macankahay wallahu aclam waan asma binti yazid radi allahu taala canha qaala nakagole asma kana kumu kamisi rasuul ilahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasuul shay kamisi kamiskaas faragshay may aaday ila ruski ruskantika ay ahaadi waruska maylkajeede ha yani ruska siin layd akriya saad layd akriyaaba bisaadi laakri warusku bisini laakri aylan huwa almiskal shalbatu bayna alkatif garabka iwa saacidi hoogantin dhahay yani meelka shalbahayan lay waayo meelasa yani rasul ere kalkun rasul inta dirayu mana galanto meela kudhagdhagaadaas meelasa rasul ere a yani washa an asma bint yazid manaha garbagaabma gabnu rasul garbagaabma gabne kumshe inta dirayu waan asma bint yazid radi allahu taala anha qaala may kagole asmoy kana kumu kamisi rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul she kamisi kamiskaas may haaday ila ruski galanta kalbatil iyo intika ay haadi rawa ma yuriyay xadidka abu daud watirmidiy nuri wakala tirmidi mar xadidun hada xadidun wa xasan darjidis hasan warusku bisadi alaki warusku bisini alaki lamada bo ilan huwa rusku in rusku walilero maylaya almifsal sharbatuha bayn alkatifi yani katifka iyo nayaw garabka iwa saacidi saacidka meelka shalbahaayan garabka meelka shalbahayan bayn alkatifi bayn alkafi dheg bayn alkafi galanta iwa saacidi garabka meelka shalbahayan galanta tan eh, i garaka melku shalbaha shalbatad shalbatadaas rasul arus yani deray gamisu rasuulilahi may deray ila ruski shalbatada deray saas an jaabirin radialahu taala anhu gaala jaabir may ka golay ina kuna ina un kuna may hane yawma alkhandaqi fi gazwat lkhandaq may hane naxfiru kuu godow yahane faarilat may bahban batay kudyatun dadhaas shadidatun barum faja-u seeden akaatila nabiyan seeden sala lahu alah wasalam fagaalumeeren haadihi tanga kudyatun dadhaaf eh caralat sdribtay filkandagi dhufesilgoday yaska dadaty godowaysagno faqala nabiy naomay golay sala allahu alayhi wasalam ana ani naazilun dege ani seede garaaca meliyeeda uma kama nabiy nawa gomi wabadnuhu badnu nabiy nawa ololadiisna haal macsuubun liiday bihajarin shiid la jiiri gaajida raadiye walabisna nagaaniy lay jaabir halaatat ayaamin sadibir iyo nagaani laa nadugu naxnu una dhamyaan dawaagana dhamya una dhamyaan faakada nabiy nawa kaadi almicwala girdheertiya kaadi fadaraba nabiy nawa garaaci facaada lkasi facaada may nagaday ahi facaada katiiban bacaad ahyala shal hoobadaw o ahyama shal hoobadaa nagadiyo makaanki meelihoodhaydhaabli lahay iya may nagatay kujidi facaada huwa kujigi nagaday sadhaabti nagatay katiiban bacaad yani waa kay masala ahyala shal hoobadaw o ahyama shal deedaha shal hoobadaa nagadiyo ahi fakultan may ka golay ya rasuul allah ilahi rasuulkiisa idan li an laanta ingedin ila lbayt gurin ingedin fakultu mayn ka golay ba lier idasa madinadi ang nagadi mana fadultu may kagolay limraati bilamayta meeray raaytu arag binabi nabiga ka aragi sala allahu alayh wasalam shay an iya ka aragi gaaja ma fi dalika shay shaygaas kaasa dhahdisma sabron sabran sugnaan rasuulka gaajo daron ka aragay e eh, fa cindaki biahay gabriyahay abdahaaday shayun shay haaday wal yaro rasuulka lasi wala yaale qaala fiya zawjadi meertay cindi agday may haadey shaciirun gemedi wa canaadun lugun dheerto ya agday haaden bes fadabaxtu goori yeeri alcanaaga lundheerka goori wabaxanad hi ayaan iside ashaacira gamadigesidi xataa jacalnaa ilaa weelno allahma hilib weelno filburmati dherigi hilibka guyin uma jitu seede nabiyan seedi sala allahu alayhi wasalam wala ajinunal kadinkasara huwa ajinkina kamiray ajinkina kolkun kamiray laduufadaag walburmatu dheriginahaal bayna alasaafi shidogi sadidahayn korsho saaranyi dadkaadad hiya burmadi sigday tanriju ini bislaato wali datiaka jalbislaadan sigen fakultu lahu linabi may ngaray ducaymun dacaam yarowko ya li an insunaade e fakum haka anta rasuul alaw ad haka ya rasuul allahi warajulun hakoy o rajulaani hake ad i lamada of mis adi halkoko idimarko an werela idukoy walaa weer dacaamaya jiraan qaala nabiy no may kagoolay kam huwa dacaamka meegaw tridis in sheeg fadakartu sheegi law linabiy an sheegi ay riido yar ruudo yarna goorini walaa wayro oo shoodo oo suusko ena faqaala nabiy naomay golay kairun huwa kairun waay dayibon kidniibe waay ahay gol dheh laha lisaojati ka soojilamangaraase laa tansi indi insiibtoy alburmasa dhirg kusiibtoy labankubidoy wala alkubza kubuskana wala alkubzana yani insiidoysun walaa tunzic alkubza kubuskan insiibto min atanuuri tanuurkan kubidoy xataa aatiya ilaa an kakooyaw faqaala jaabir may kagoolay ha maya faqaala nabiy naomay kagoolay asaabtiyan liyaqumu uma fagama lmuhaajiruna faay halan wiraa hadmay liyaqumu istaaga dadki dhan walang wiraa fagama lmuhaajiruna golansaar waa gume fadakaltu gali alayha ala zawjati an gali fakultu hata hadalka gagaabiya hadhowti may yani waka inka eboytay wala ela toombe fakultu may kagolay way haka naxariistaadi yeediya le fakultu kusiya jaabira le fakultu mer way haka naxariistaadi jaa nabiy nabo koy sala allahu alayh wasalam aye walmuhaajiruna walansaaruna koyen adi wali wela sog rasuulka sala lahu alayh wasalam i wali meelo roogay oo kon of yani eedin badanayn kulisho koren ansaari muhaajiriin wa waman macahum ma maahay muhaajiriin wal ansaar macasho koyen qaalad meertey hal sa'ala huwa rasuulka warsaday kaada kawarsaday dacamka kawarsaday yadarsi bolson may kagolay nacamha qaala jaabir may kaogaala nabiy nao may kagolay waan koyenba udkhuluu gala walaa talaqadu inis cariiriden kuley gala doontana si reedad on gala doona la tartiibtin gala ariman is cariiriden fajacala may gudgalayhin yaktir nabiy nabag jibiya ajcala nabiy yaktir ini jibiya alkubsa moonfidi jibiya wayajcal nabiy naba weelaw aleyh alkubsi moonfidi korshe alahmaydib weelaw wayukamiru huwa rasuulka yani damiiriyaw albur wayukamiru daboolaw alburmata dhirigi daboola watanuura tanuurki daboolaw ida akada nabiy naba hadi gaado minhu min alburmati burmadi sheka gaado yani wayugaribu dhawaayaw ilaa asaabi asaabi nabiy nabaga asaabtisan dhawaayaw uma yansixo siigow falam yazal mazulnu yaktir huwa naog jijibyaayo maonfadi wayarifuha karfeya xata shabicu asaartintikudherigan wabagiya acaamu acaam wabagiya may baagahaaday minhu min aacaami hata shay uma baagahaadi faqala nabiy naomay golay kuli ama kuli an ibr an gibrtelhadla hada acaamka wahdi waan haato walagun hadiyey fain annaasa dadka asaabad ma asiibtay hum naaska majacatun gaajo daron asiibtay mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq wa mucjizu aha erkadheli wa can jaabirin radi allahu tacaala canhu jaabir yani wa kay madhabka ahay hal fulian intilarashaairkaraal kun qof gaajaysan yar riido ruuda kugooli rasul wa an jaabirin radi allahu taala an qaala jaabir may ka goolay ina ono asaabteena kunaa may hane yawma alkhandaki fi gazwat lkandaki dhufeeski gazwidi gazwat lkandak manaa dhufees gazwidiiso oo may bu asxaabu rasul sala allahu alayhi wasalam oo madina roogan muhaajiriinti asaabtiyo bilisadaro oo tiradiyo eedin yarin iyo manaha tumun kun ciidan eh tumun qof oo gaalo e eh. yaha isbaxaysilere azwat laxzaan oo lere tuman kun oo li afar kun oo ciidan iho eh reer maka e qurayshe eh. ili kun oo reer banu kadfaan e reer baadiyaalkaas kuursadeen yahuuda yani iska abaabuley markaasana erena muhamed iyo asaabtiis hadi magaaladooda haysadaan waana badadahay ana o hal sirtiro eren mana tuman kun ciidan eeye hubsho qaadeen oo magaalaga fadheeden hadda reeran rasulka degi sala allahu alay salam rasuulka asaabtiisa lishoorey dawalanang arinona ambahanana binaanka khariji binaanka kadagaalamaanana difaacana magaalada misma magaalada lay difaacdaana inta layroogana markaasalanko salman alfarisi leray ya saabta kumid mer rasuul allah un farisiyan dhalagis nimankan farisiinta onayo yani maya niman ilbaxsano boqortooye o wilishabo yani yaha roog le kalku meeraysaba oo kale hadii naqobsato magaalada laweer dhufeesa magaalada lankureejiyaan eri dhufeesa lagode dhulkunga lagode toman of mayla dhiibe e farton dubun oo kale na dhiibe wadayan biler id bilere kolku mer firis asi laasado korona ma e yani war sidaas firis alka degaalamaayo langama haboodo kor gaba kusigen kolku magaaladii saasa weeleer bes rasuulkana sala allahu alay wasalam raayigiya dhaadadi kolku haram fayle sheeg diyaari arabta makasujan dhagankaasy bes sidiyal weele magaaladii magaaladii may bo ahaan lama guurood lamlatiyo bayn alxarateyn asugnahas magaalada magiro yar waktigaas lama guurood lamlatiyo yaka jarti inta buura kujarta inta buura kujarta intana beeryaala kujaran gabalka waago ee binaaway bese meeliyadaha kala godola nagad inta lemana kugalaha intal godola meeliya kufees dheerna kugodola nagad kuna yawma alkhandaqi naxfiru tiresaasu inahuna kuna mayhane yawma alkhandaqi fi gazwati lkhandaq mayhane naxfiru naxnuna ku godow yahani jidka kufees lam ginigoolan dhiibay lam tuman gof intaasa lan dhiibi may bambatay kudyatun dadaaf sis oo tigtig hodha dhaabe dhulki hoose gabalki lagodaay yaa fasi gabalki sugaay hoob lagodan meelo balaa ku galen lagodo nan baahi facraladnay dambatay kudiyatun dhaabiya dambatay kudiyadaasa shadiidatun daran fajaa-uwa saabti meelo godaay anseeden ila nabiy anseeden sala allahu alay wasalam fagaalu meerena haadihi tan oo dhulkan hoosise kudiyatun dhadhaabo caralad iya kudiyadi dedegtayhin fi lkandaqi dhufeesiya dedegtiyo walgodo waasiyo fagala nabiy naomay ka goolay ana ani naazilun ani dege ani seedeen ya fiiriyo kumagama nabi naba gumi wabadnu badnu nabi naba gololidisna haal macsuubun liiday bihajarin kiid lakidi gaajo daraadiya min ajli ljuuci a gaajo daraadiya kiid yani ololodiskidin walabisnaa nigani halaasata ayaami sadaberiye walaalasday godaani olaska jarni ilan odo bahni fool yani la difaaclo fadaa laa nadugu naxnu nada dhamiyaana zawaagan wala dhadhamiya una dhamiyaan falafkila saaro dhamiya hosa na dhamiyaan sadbere rogni gaajo daraadiya faakada nabiy nabo nabo gaadi sala allahu alayhi wasalam almicwala girdheerki udukulkubadaaya gaadi fadaraba nabiy nabo garaaci facaadal facaada banagday facaada alkudiyatu lay waha facaada alxajaru shiid lay shiidkusun lay waha facaada alxajaru hadi armoon nagdaas shiidki may nagday kasiiban bacaad ahyala shadeeda hawya nagday mucjizu mana salay rasuulkan taabadi usudon deeda higun mana ahay o ahyama facaada facaada alkasiibu facad lkudyatu kudyadii may nagatay mise facad xajar shiintii may nagatay katiiban bacad ahayala shal hoobadaw o ahayama shal hoobadaw shakraawle ma macnaga sumidlay fakulta mara jaabirala ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo idan li ingidin ila lbayti guriga markoon baha ingidin bafasantaale fakulta may kagoolay bahidyaseed dimbati zojirengarer eyto aragi binabi naba ka aragi sala allahu alayhi wasalam shayan juucan gaaji iya ka aragi ma fi dalika shay gaajidaas dhahdiya nkasugnaane sabro lankasabro kor gaasilanka sabarkorasuulkaoiskridiya argayna fa cindaki adabsamiya shay shay haadi qaalad imraadi neertahina cindi anagdayma haaday shacir yani waa kay shacir maon fi shacirahaati imadiyaagdayhaati i wacanaagon lugun dheerto alunsa min awlaad lmacdi iringatidis oo ruude waa lugun dheerto irinta lagi jeri waa lugun dheerto agdayhaati fadabaxtu gooriya rijaabir alcanaaga lugun dheerta iya goori oo markaasay dididahayso habatay hadarelasi yani iya goori walbur yani waaant wadaanat hiya yen shidi lamboolisa gobsad walgooriyo ani gooriyen yen yani walaa shidi wadaanat sida ashacir shacirtia shidi hataa jacalnaa ilaa kuelno allahma hilibki fi lmurbati dirigdaafiska goyna kuel uma jitu seedi anabiyan seedi sala allahu alayhi wasalam walcajin walaalan alcajina cajinka ninka dinkasara nuglaabi manaha jabay nuglaabi cajinka manaha abuurey reed markadem hoosan dame jabowka saas mana damirile walcajinu cajinka nahalka dinkasara huwa cajinka suge damiray oo moonfayo deri mana walburmatu derigna haal bayna alasaafi shidogisadidhayan korsho macruf badid shidogasadeladigay derigna saregda asaafidhansu mana yani walburmatu derigna haal bayna alasaafi shidialkisadidhayan korsho saarinyi kad kaadad hiya burmadi sigday tanliju ini bislaata segdi mana hilibki dhaadiya kajari bislaata segi fakultu may kagolay ducaymun hada ducaymun way dacam hirogo dacamkaasoli anin sugnaadi fagum anta ya rasuul allahi wagum warajulnagumoy o rajulaninakilgume rajulko islama isdaasegilakeno qaala nabiy naonay ka koray kamega huwa dacamkay fadakartu sheegay law linabiya dacaman sheegi gadrahu gadra dacami la mafulka macdufe fadakartu sheegay law linabiyan sheegay gadrahu gadra dacami dacamka gadarjay faqaala nabiy naomay ka golay kairun huwa dacamka kairunki badan wa dayibunki dibe waay buldhe lahaa liawjatika awjlamangaraase laa tanzi nsiibtoy alburmata dherg ntijiidoy laa tanzi ntijiidoy alburmata dherig inta jiido dabka saafis inkuta jiidoy wala alkubda walaa tansic insiibtoy alkubda kubuska moonfadan insiibtoy min atanuuri tanuurkan kubidoy xataa aatiya ilahan kakooya faqala jaabiron eray faqala nabiy naumay kagoolay gomu surma asaasidon faqama almuhaajiruna gumen walansaara gumen faay faxayahlan meelerahayn yani wa kay ina jaabiran meelerajon riwaayad iskudanishenay fadakaltu galay alayha alamratin habdeen gali jaabir adla faqultu laha limraati mangara way aki jaa anabiy nabakoy sala lahu alayh wasalam muhaajiruna waja almuhaajiruna nakoyen walansaar waja alansaar nakoyen waman wajaa man dul nakoyen macahu maca almuhaajiriin walansaar muhaajiriin ansaar macaso daskila jaran nakoyen kala dacis mayka gaalad may ka gore imraadi hal he saala huwa rasuulka suaalay ki ad kasuaalay ka ad kasuaalay warsaday rasuulka gacanta kadarshay kultan may ka goray naam haayo warsadi qaala nabiy qaala nabiy na may ka goray bihobsed udkulu hagala walaa talakadu inis cariiriden inis cariiriden tartiib hangalaw fajacala nabiy nabo may gudogale yaktir ini jibiya alkuza moonfidi jibiya moonfidhaiy balisaadikeji jibiye wayajcal nabiy welaw aleyh alalkubsi moonfidi korsi alama gabal helib welaw wayukamiru rasuulka daboolo alburmata derigi daboolaaw min atakmiri ey khimaar manaa hogoog malaa wal daboolelelj takmir alsen kamre nafsiya kalbaga daboolo kamr lame wal daboolaw le yani yakmiru daboolaw alburmata min atakmiri ey yuqadi daboolaw algidra derigi daboolaw wtanura wayuamir rasulka daboola tanura tanurkana daboola ida waktiga akada nabi naba gaado minhu min atanuri tanurka gaado wayugarib nabi nabag dhawaayaw allama walkubza an dhawaayaw ila asaabihi asaabi nabi nabag asaartisan dhawaayaw uma yanzic nabi nabaga siiba lafihadiyadan falam yazal huwa rasulka masul yartarijibiya alkubza wayarifu hadaraw hagalanjeeyaw mana wayarifu hadaraayo hagalanjeeyaw oo maragi hakugalanjeeyaw hataa shabicu asaabtinti kudheriga wabagiya may baag ahaadey minhu min aacaami acaamkase shayunga baagaadile faacilki macruf le bagiya shayunga baagaadi minhu min aacaam fakala nabiyna may ka goray kuli an hada kan an gawarsiya lahadala jaabir zawjir kuli an hada acaamkan an wahadi nhadiyey helkan nhadiyey qaraabada nhadiyey fain annaasa dadka asaabad ma asiibtayhum annaas majaacatun gaaji asiibtay mutafaqun caleyh faku mucjizu warasuul lahi sala lahu alayhi wasalam iyo saasiis dhibaatadiy kusugnaayen yani khushuunat lceyshna walna baraay nolola cariiridiyo kajaren oo walna lagaytana dili badood mana mucjiza dhacaam oo badadaayo rasuulka ilahi kutufa oo sidan badado mucjizadiis sidiyoogi farnya kubagudaay oka wa fi riwaayatin qaala jaabirun jaabir may kagoolay lama xufira alkhandaku dhufeeski marki labadi iyo ra-aytu ma ergay binabiy sala allahu alayhi wasalam nahugawdisnay ka ergay khamasan gaaja fankafaatu godoomay lamraatin agden godoomi fakultu laha hal cindaki shayin hadi faini an ra-aytu argayhin birasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha gogodisa ka argayha khamasan gaaja shadiidan darun ka argay faakraa dabida ilayanadikahimbida jiraaban tiifyahimbidyo tiif jiraabi tiifka bita saacun suuso kusugnaaday min shaciirin eh walana unamay nin sugnaatay buhaymatun taabjiroyto daajirun guri joogda eh fadabaxtu gooryay ha goynidiye goorya wadaxanad hiya maradina shacira shidi fafarasona faru nagdi ilaa faraagi fafaragat hiya iyadi faru nagtay ilaa faraagi maca faraagi ana faru nagshida lilgab marki ana neefka hilibka gugooya yen walaasha shidi wa ay wagadactu wagadactu gugooyay ha ay yani albahimata bahimadi ilibsheekagoy fi burmatiha burmatil imraati zoojide dherishekakagoy ilan dheri walaagas agal agal agal maacun bilangalasmahi dherigaasadoo gooyala uma walaytu jeesida ilaa rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilaa rasuulshen bay kandagyan bay fakaalat meertay markii baan bahay laa taflax in eeboytoy ni a nin eeboytoy birasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ninka eeboytoy waman ninka eeboytoy macu maca rasuul rasuulka maashihaade facanka adi margahayta yariyaha dad badan hooba wed ka ninka eeboytoy manaa dadkungaawin wed ay dulgaarneewis fajitu sayadi hu anabiya nabagan sayadi fasaarartu lasiraysida hu anabiya lasiraysidi sisireenka sheegi mana yani dacamirowko fakultu waako fakultu may kagoora ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo rabaxnaa goorin buhaynatan daabiroyto lana uninsunaasya goori wadaxanat hiya yaan shiiday gabarta zawjada saaca nga shiidi min shaciirin eh keed may welate fatacaala anta adko wanafarun nafarko macaka maag ahaadeen kooy idi marko wareega seeri mana sirasirsi fasaxa rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sheegayli fakala nabiy naumay kagoolay ya ahla alkanda dhufeeska helkiisiyo ina jaabiran jaabir lankinalay saaxibkinay kad sanaca huwa jaabir soobe suuran walimi suubiyay e eh, faxayahlan bikum degdeg kakohoya idi jaabir alisinka suge sari mana idi jaabir halkohedkua faqala nabiy naumay kagoolay sala lahu alayhi wasalam laa tunziluna anta jiiden burmatakum berigi anta jiiden walaa takbizuna hay khubzeyna hiya walaa takbizuna lay nkubzeyten walaa takbizuna isin nkubzeyten cajinakum cajinka nkubzeyten yani hataa ajiya ilaa an kakooya fajitu jaabir mayleseed irjanseed waja nabiy nawanakooy sala lahu alayه wasalam yakdum nabiy nawagaal an hormaraw annaasa dadki an hormaraw hataa jitu ilaa an kuseed inkasin kuseed marki dasin hagulgulaayan aragaasibo obsatay fakaala meertay bika adwa wa bika adwa adin takuhelaan yani seerdimana fakultu may kagoole yani facala allahu bika nagda facala allahu ala fala bika ad alaki fala sa alak weeli sa alak weeli habaaro habaar na ninjeed nuhay mana habaaro habaar nang hayna laakin habaar nag facala allahu bika anasaki wala anasaki wala man markolisaraawd fakulta may kagoole dad facaltu fani walba indegaalo aladigiya fali dulkiyan kagool hada rasulka sila samyernaya anin sirtiyanka sheegi isleha wedidi rasulka anma in haysa sa isdifaay mana jaab faafrajat habilay cajiinan habiya lai fakraja rabidi ajinaa ajinya bidi fasaha yani fabasaba huwa rasuulka tufi i fi lcajiniya kutufi wabaraka baraka ilah barakeeyer uma acmad nabi nabo ngesadi yani ilaa durmati naadiriganantika ngesadi fabasaba nabi nabo tufi hodhay bastaa yahayti hadan bastaa iskumacna lay tufi wabaraka nabi nabo barakey uma qala nabi magola uduciy in weerdoy adkileda makafumidi kaabisatan so moonfukildubaasa weerdoy faltakbis hiya kabisilkilmonfayte macasiyad maaga waqdaxii galaanjay min burmatikum derigina galaanjay galaanjika jiri galaanjika kadar dhulu walaa tunkiron dajiidan hal gidra derigi dabkan kadajiidan soo saarayile hagarfaya hagalaanjay mana maraga kugiri wahum asxaabta alfun kun iyo haadan faugasimu jaabira leh lang daar yawmale dhaaradeeye le faugasimu dhaarade bilahi ilahi ka dhaarade laakalu amin kunkiba amin hataa taraku ilaa kutaban adcaama wanxarafu godooma walhaalina burmatana dheriganana lakakidu karkaraas kama hiya sidi hoan hatin wadintiyaas waina cajinana cajinkanan hala yukbas lukuldeyo kama huwa cajin sidi hay oo kale ahay may le jaabir riwaaya kale fi riwaayati kala jaabir jaabir may ka gore lama xufila alkandaqu dhifeski marki lagodi yo ra-aytu aragi binabiy sala allahu alayh wasalam anaba gobodisa ka aragi hamasan gaajo doron iyo ka aragi fankafatu godoomay hooda idinga gaajo era sadilay fankafatu idinga rasuulku baada damarkon eray wala fasaay fayd fankafatu godoomiy ilamraati bilamay zoojida yan gadoomi sakultu laha limraati mayngaray hal cindaka damiya shayun shay haadi fa ra-aytu aragay ha birasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha gobodisa kamasan gaaji sadiidan doronka aragay ha walaak dayaalaw ha fa akraja habidi alantika jiraaban tiifko fi fil jiraabi tiifka fi shay saacun sus min shaciirin shaciiraka sunaadi habidi walana unun mayn sunaatay le jaabir buhaymatun daabiroyto ah yani bahima bahime yani bahm kay kama kama tafaraga bayn albahmi walbuhami si kale yani bahmi buhami shal bina le baham kalku bahimid la irin laylin irintidsya walana onamayn suna taswira lakasamayado bahmatin oo la taswiriyay buhayma fucay lakataswiriy buhayma buhaymatu fucaylun fucaylun laylkataswiri walana onamayn sunate buaymatin daadiyarayto daajinin guri joogta o hida baratay binaanka baane guudyade hodhameerahay canaag ma canaag diraylangajes fadabactu gooriyayha canaag diya goori bahimidiya goori wadacanad hiya biramaytin ashacira shacirta iya nashidi fafaragat hiya iyadi farunaqd ilaa faraagi maca faraagi ana farunaqdowka markaan kufarxaladaay riidab yana yani shidowka kufarxalasiwa wagadactu gooyay ha gugooyay wagadactu gugooy wa shidka nafkis goonay faa'idoy وagadactu kagooyey fadac gooy a haabajoob mashrimaha kagooy وagadactu kagooyey ha ay lamaha dayimideedahay gooy fi burmatiha berisheekakagooy uma walaytu jesd ilaa rasuulilahi jesd sala الlahu alay وsalam fakultu law linabiy naba mayngaraya maya faqaalat hiya markana jeesadaa faqaalat hiya maradi meersay laa taflax inka eeboyso inta leexaytoy ni ana birasuulilahi inka eeboysoy sala الlahu alayه وasalam waman wabiman inka eboysay macahu maa rasuul rasuulka maca shahaadeen inka eboytay dadku gaaban lay kaasu mana waliimada hoo waliimadasana dadko lankatargalilay nagda dad badan inta kususa walaagin walyarain kalkun eeba nagdaasmay han inkaweri walaan yani waaki salag salag nagdaas kalkun yani inka eboyto ti rasuulka sala allahu alay salam dadki maca shahaad inka eboytoy o dadku gaaban kafilan lay dhacaamka alib argaay bes fajitu may le jaabir seedi hu anabiy seedi fasaarartu lisiraysaday hu anabiya ay kalamtuhu lahadlay siran fi siryak lahadlay masirasiraysisayanhadl faqultu law linabi mangare ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo dabacnaa goorinay goymatan daabiroyto baimadaasoo lahaa lana uninsugnaatia goori wabaxanat hiya zawjidayna saacan hayanishidi oo min shaciirin gamadiya fatacaala kooy anta ada kooy wanafar nafarkooya nafarkaasoo macaka macaga ahaadeen fatacaala kooy anta kooy wanafaran walhaal ana nafaran na macaka maga adi nafarka kooya lay fatacaala kooy antaada kooy wanafarun makooyoy fatacaala nafarun oglacdafo facaala anta faacilka isbedrin lakacdafo nagdaas anta binaanka yala tawkiidlay wa damir yani mustatir ee binaan makooya kaas asturnilay kan hor kana tawkiidlay nagda wanafarun kooyan macaka misne fatacaala kooy antaada kooy wanafarun walhaal ana nafaran na macaka ad maga ahaadi kooya adi dadku gaaban kooya mana fasaxa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulka iyo dhawaaqi faqaala nabiy nahu marki dhawaaqay ya ahl اkandai dhufeski helkiisiyo ina jaabiran jaabir lankileray kad sanaca huwa jaabir suubiyay suuran walimi suubi faxaya halan bikum debdeka kooya taasd faaya haya haya ala haya koy haya halanakadar walba debdeka kooya faxaya halan bikum debdeka kooya faqala nabiy naw may ka goray sala allahu alayhi wasalam laa tunziluna an dijiideen helkasin albetkai burmatakum derigin cala lataafiin kudijiideen sido korsen kudijiiden walaa takbizuna yani wa kayhan walaa takbizuna yani inkubusayteen cajinakum cajinkin inkubusayteen cajinkin na kubus inkuelena manfud kiliden inti kakoya hataa ajiya ana ilaa an kakoya fakultan may kakoolay waja nabiy fajitu seegalajaabi waja anabiy nabanakoy sala lahu alayh wasalam yakdumuna rasulka haal n horumaraw annaasa dadka n horumaraw hataa jitu ilaa an kuseed o imraati bilaa maytin kuseed fagalad imraadi mertay bika facla llahu aliki farabika ad wabika wafacla llahu bika kada inta alikawel sa alikawel degaalagalig wafacla llahu alfala bika ad kada aliki fala wafacla llahu bika kada alsakweli alsakweli adwa adwa hooblagaal adwa adwa saas tacajub lay mana fagultan may kagooley lad facaltu fali aladi biya fali gulti ad kagooliya fali walbin degaaloy e wali adi fali wali adi arti saasa samey in sheeg rasulkan siraysiriyo ya fa akrajad yani gulti ay aladigi ulkagoolyan sheegi faakraja hiya habida doojidi cajiinan cajiinki habidi fabasaka nabiy nab tufi fi fi lcajiina kutufi ilahi atuge kutufi wabaraka barakey ilah dacankanin barakey arajinkanin barakey uma cmad nabiy nabo ngasadi ilaa burmatin adirigan fabasaka nabiy nabo tufi wabaraka nabo barakey uma qaala nabiy nabo may kagooley uduci nweerdoy khaalisatan tokilmonfayasomonfaskilidajiyas an weeroy kun of antarogana falsafisi kilo khuduzayte dab o kilmonfay an weeroy mackialmaga kilo khuduzayte wagdaxi galanjay ama ha macalgay macalgid hakililay mana wagdaxi ha galanjay maraga galanjay min burmatikum derigin haysta ku galanjida kugeliwa walaa tuntiri unti jiiden ha alburmata cala alafaafin kuti jiiden wahum naaska alfun kun iyo hadan ari jaabir dadka markaas idikoy kun qof ahayan oqsimu bilahi ilahay kadhaarda ilaa kal aman kunkib hataa tarakunti kutaban wadacama wancarafu bigodooma ilalkardagi dhufeeski bigodooma wa ina burmatana iya godoomin walhaal ina burmatana dheriganana latakidu wada imtiyaaska maahiya burmada sidi odhanhayti oo kalen karkaraason wada imtiyaas wa ina cajinana cajinkanana ha layukbadu huwa cajinka lukubseyo kama sidi huwa cajin kodhanhay oo kale gawluhu gawlu jaabir waligaribe fasreko gawluhu gawlu jaabir jaabir goolshay caralat kudyatun kagooli bilamilkaafi alahi kaafka goloshay kudya waiskani dali kudya wabilyaay alakiyadas almusanaati lalam dhabisiyey taxtu hoos lamlg dhabisi kudya yahoslamani wahiya kudyada kidcatun gabal kaliidatun adag sulbatun tibtibe min alarli aral kumidow laa yacmalu inshaqeeyan alfasu fash inkashaqeeyan fiha yani waa kay kidcati kadadiyadan kashaqeey kor fashan gidi korno manada girdeer lay faaslisego may leya wahiya kudido may bua qitcatun gabalo dalkin tilmaamadeed adikasaas qitcatun gabal wa khalidatun adag sulbatun sibsib eho adag min alardi dulka kumid e eh, laa yacmalu inshagayane alfasu girdaar girdeer inkashagayan godo korn fiha fi lqitcati gabal kusuge asibsib lay shi sibsib elay eh walkasiibu asluhu aslu kasiib kasiib asalshe tallura mali iho dhibahmood legda tallura mali bacad oo buur nagadi oo kalsi kasiif oo dhaynamluni laakin walmuraad huna kasiif hadilr kasiif anga nagadi yalel walmuraad unajeedad hunaati hunaa meel una roogno saarat hiya kudiyadii may nagatay suraaban ara naaciman nugul iya nagati ara nugula nagati wahuwa macnaa ahyala nugul macnaheedan waa lamid ahyala nugla oo nuglaan eh yani kasiiban nagati oo yani waa ka ahyala shaldeed hawyah dheher sila waako fasaarat hiya kudidi may nagatay saara biya kudidi turaaban ara naaciman nugol iya nagati wahuwa naacimkana maybuwa macnaa ahyala shal hoobadi macnaheedu nugul iyo shal hoobadi isku macna walasaafiyu asaafi may leray alaxjaaru shiidiyaal alati axjaarkaasoo yakunu haadaw alayha cala alaxjaari algidru dhirig haadaw sadidi shiidodayma dhirig haadaw si dhirig winya shiidona wini watalaqado talaqado macnaheeda tazaxanu oo dhimeray yani inis cariiriden yahay laa taala walaa taa walaa talaaqabo ey laa tazaacamo mane inis cariiriden la manaha danto may laynin yaale wata watalaaqabo ey tazaacamo is cariiriyen hadanta lafi makajar laakin lafi adiga adaasagajasidaas walaa talaaqabo walaa tazaacamo macne walmajaacatu majaaca macnaha waljuucu gaajilay wahuwa majaacada bifatilmim yalafi walkamasu bifatilha yalafi amas yan may la almucdimati kadaso almucdimati bidabis wabilmim yalaf aljuc lay alkamas aljuc lay mane wankafatu ayin galabtu gadoomay warajactu ila ahliyan nagdi lay walbuhaymatu bidamilba yalafi tasfiru bahmatin bahmatin rudo midaan la tasfiriyay buhayma lakatasfiriyay fucaylon laeri lay wahiya buhaymadi yan alcanaagu lagun dheerki lay bifatlayn yalafi canaaq wadaajinu daajin maylkasa hiya daajinad alati tiyu gurujogday alifat baratay aldayta gurug baratay ringarabeed oo kal nagati taasu mana wasuru surumay wa dacaam dacaam aladi ah. dacaamkaas oo yudaca naasu dadka lang weeraw ilayhi la dacaam lang weera suru lere wahuwa surub murtabisun kidhehan bilfarisiya bilugati lfarisiya kidhehanyi sura mana carabi mahayne asalje may lakushanay lugat lfarisiya sur walima eraay mana waxaya halan macnaahu ey tacaalow kooya lay tacaalow kooya tacaalow binaanasdali tacaalow kooya oo kale wa qawluhaa qawl lmar'ati bilamayta koolshe bika wa bika kakooli khaasamad ladooday hu jaabi ey khaasamad ladooday hiya mar'ada hu jaabira ladoodi adina sakin galaaneertay ladoodi wasabat aaytay hu e yani jaabira habaartay umana wasabat sabad hadda aaytay abaara laiye wasabat aaytay hu jaabira aaytay facala allahu bika kadalika iwaliya adina sakin galaana kada erti mana may wali lianaha ana o anaha ana almarata bilaamayt jaabir daba ictagadat may ba ictigaadiday ana aladi dacaamki cindaha cinda almarati bilaamay tagdiya dacaamki yaalodo laa yakti huwa dacaamkas nkaafiyaane him asxaaba rasul nkaafiyaana saasa ictigaadiday yamaynahaytay dacaamki mudeegayo lankansagekisingari mainta dagasinkuwerika ewayba fastaxyat xishoosireed wakafiya may korsoonaday inkuwargabnay markaas ilan walkeyb ewa calayha cala lmar'ati marada korshe may ku karsoonaday maa walaabi akrama allahu tacaala ilaahay karaamiyey subxaanahu ala daysnaaday o tacaala hu ala sare bi bima maaga ka karaamay iya ku karsoonaday nabiyahu nabiy allahi ala nabi shay sala allahu alay wasalam ka karaamoy hanasa ku karsoonadi walaa yasaasan lahay oo min hadihi tanati almucjizati mucjizadan eh mucjizadaas oo aldaahirati binaanka yaalo muuqut walaayati min alaayati calaama eh aayadaas oo albaahirati dadka hidaaso untaasa kugartoonaday gola saasi marki saasu reed basaa ey basaa isku mid la manaa tuki lay wayugaalo aylan weli may kala raday basaa talaata lugaatin lay isku macna basaa basaa basaa macnan lay kuli talaata lugaatin sidlugo tufaw lay kulisha tufi lay basaa tufi basaa tufi basaa tufi isku macna lay talaata lugaat hiya talaata lugaat sidlug waa wacamida bifatxilmim yalaakri ey dasadagasaliy wagdaxi galaanjay ey ugrofi garfaylay galaanjay walmigdaxatu i walmigdaxatu migdaxa may leray almigrafatu tan walalaka galaw galaanjadi lay maahay macalgadi yani waa kaytaas iyonayo migdaxa galaanjo sumid lay wageed i bir walila kasoobiyo walmigdaxatu galaanjo hiya migdaxada almigrafatu lay si walalaka daraay laylaka garfayla igiliyaaylay galaanjo lay وتغib karkaraasi way dherig ya karkaraasiya gidrig ligalayaaniha galayaanilgidri dherigu sige karkarkay may insugnaade hata sawtum mayliyaay hata walintiyaay marki rasulka tabaay wallahu ilahi waan aclam ogaan badan taasa macnaag ay waan xaqiiqad ilahay oga sar yani aki yaxya bin musharaf وعan anasin radi allahu taala canhu